alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu kitaabu lxuduudi hada maxaluhu wa kitaabu lxuduudi xuduudii fulinteeda ayuu kitaab yahay kitaabkii cumdatulaxkaam darsigiisii soddon iyo saddexaad ayaynu caawo gelaynaa in shaa allahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa kitaabu lxuduud xuduuddu waxa weeye dadku markay dhibaatooyin geystaan wixii sharciga ku waajibiyey ee xad ah sida qofkii waxday oo kaleeto qofkii qof dilay oo kaleeto qofkii sinaystay oo kaleeto iyo waxyaalaha la midka xuduudda noocaasu ka hadlaya lix xadiid buuna baabka musanifku ku sheegi doonaa raxmatullaahi caleyh can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi qadima way soo galeen naasun dad oo min cuklin ree cukli ah aw curaynata ree curayna ah ayaa madiino soo galay fajtawow waxay ku xanuunsadeen oo ku daltabyoodeen almadiinata magaalada madiino magaaladii bay la qabsan waayeen aysan ree magaalada ahayn oo magaalada aysan deegaan u lahayn fa amara wuxuu faray lahum ayaga annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama biliqaaxin geel dhalay oo nebigu uu lahaa iyo geel kaloo isku jiray oo sadaqa ahaayoo magaalada duleedkeeda daaqayay orda geelaas aadayo magaalada daaqayay liqaaxu waa geelu markuu dhalay oo irmaayo caanaha leeyahay wa amarahum wuxuu faray an yashrabuu inay cabbaan min abwaaliha geelaas kaadidiisa iyo wa albaaniha caanaheeda geelaas u taga dhalay oo irmaan caanihiisana cabba kaadidiisana cabba fandalaquu nimankii way tageen markay tageenoo geeli u tageen kaadidiisina way cabeen caanihiisina way cabbeen way buskoodeen marka falamaa goortii saxuu ay caafimaadeen qataluu waxay dileenoo laayeen waxay dileen raaciya nebiyi nebiga xoolo jirkiisii geela nebiga la jiray qowsaarkii xoolaha geela nebiga la jiray sal alla alay wasalam ayay dileen markii xoolaha la jiro geela ilaalinayay raaciya nebiyi nebiga kiisii xoolaha ilaalinayay wastaaquu way kaxaysteen annacama geelina way kaxaysteen way dhaceen fa jaa-a waxaa yimid alkhabaru warkiibaa yimid fii awali nahaari maalinka gelinkiisa hore ayaa waxaa yimid geeliina in la dhacay nebiga sala allahu caleyhi wasalama ninkii geelaa la joogayna la dilay fa bacatha wuu diray fii aathaarihim raadkooda dhexdii ciidan buu ka daba diro wuxuu yidhi nimankaa ha laga daba tago falamaa goortii irtafaca uu soo kor noqday ay soo kor noqotay annahaaru qoraxdii jii-a waa la keenay bihim ayagii inta laga daba tegay oo lasoo qabtay oo geeli laga soo dhigay ami barqadiiyo qoraxdu ay soo kor noqotay ayaa la keenay fa amara wuxuu amray nebigu sala allahu caleyh wasalama bihim ayaga amar buu wuxuu ku bixiyey sidaan arki doono fa qudicat waxaa la jaray aydiyu aydiyahum gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin isweydaar gacanta midigta iyo lugta bidixda ama gacanta bidixda iyo lugta midigta isweydaar waa isdhaaf wa sumirat waa la qodobeeyo waa la musmaareeyey acyunuhum indhahooda indhahana ayagoo soo jeeda baa masaabiir iyo qodobo looga garaaca indhihii caadiga ahaa ayagoo kala haya baa qodobo lagu garaacaya masaabiir wa turikuu waa laga tegay filxarati meel kulayl oo dhagax shiila ah dhexdeeda yastasquuna ayagoo waraab dalbaya hana la waraabiyo waa oona iyagoo ku haya oo falaa yusqawna aan la waraabinayn qaala abuu qilaabata abuu qilaaba wuxuu yidhi fa haa ulaa'i kuwa nimankan saraquu way xadeen horta oo dee geeli nebiga way xadeen wa qataluu way dileen oo ninkii raaciga ahaye geelaa la joogayna way dileen labo wa kafaruu way gaaloobeen bacda iimaanihim rumayntooda ka gadaal maadaama geeli nebiga dhaceen imaan la bay u dhaceen waxaarabuu way la dagaalameen allaaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkii ayay la dagaalameen akhrajahu ljamaacatu xadiidkan jamaacada ayaa warisay bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo ahlu sunan dadkaasaa wariyey xadiidku wuxuu inoo faa-iideeyey in la isdaaweeyo inay mashruuc tahay oo wixii munaasaba la isku daaweeyo wuxuu xadiidku inoo faa-iideeyey murtadka in la dili karo isagoon toobad la weydiin sida nimankanba loo dilay wuxuu xadiidku inoo faa-iideeyey hal nin ama hal qof hadday dad badan isugu tagaan oo dilaan kulligood waa loo qisaasaya maalan toban qof baa waxay isugu tageen hal nin gardaro markaasay dileen naftiibaa ka baxday waa lasoo soo qabta tobankiiba tobankaba waa la qisaasaya nimankaanu rag dhowray ahaayeen ninkii way dileen ayagana waa la qisaasa cadadkooda nimankaani sideed nin ayay ahaayeen riwaayada saxiixeynkaa caddaysay liqaaxuna waa markuu geelu dhalo markuu geelu dhalo weeye axaadiista qaarkood wuxuu tilmaamayaa geelaan inuu nebigu lahaa sala allahu caleyhi wasalam ayay tilmaamaysaa qaarkoodna waxay tilmaamayaan geel sadaqa inuu ahaa isdiidi maayaan geela nebiga lahaa sal alla alyi wasalam laakiin geel geeli sadaqada ahabaa ku jiray ma isdiidayaan marka geelaanna shan neefoo geela ayuu ahaabay sheegaan culammada qaarkood ninka raaciga ah magaciisa yasaar baa la odhan jiray yasaar oo geela la joogay oo la dilay rasuulkaa xoreeyey mawlihii rasuulku ah sal alla aleyhi wasalam rasuulku ciidanka uu ka daba diray oo uu yidhi soo qabta ee kursi ibnu jaabir alfihri nin la yidhaahdaa hogaaminayay labaatan nin oo fardafuul ah ayuuna watoo farsawata farda wata marka sidaas ayaana looga daba tegay nimankii oo lagu soo qabtay xadiidku waxyaaluhu ina tusinayo waxaa ka mid ah oo aan ka qaadanayno abuqilaaba nimankan wuxuu ku magacaabay dhowr qodob inay sameeyeen inay gaaloobeen qaatiliin yihiin oo wax dileen xaggana ay tuug yihiin saddexdaa qodob uu ku tilmaamay ijtawat ilbilaadu waxa weeye idaa karihtaha ijtawayta albilaad ah, ijtawayta miyuu qoraya mise idiin qori maayaba ijtawaytu lbilaada dhulkii ayaan ku daltabdooday ama waxa la yahay ijtawayta albilaada dhulkii baad ku daltabyoota idaa goortii karihtahaa aad wa in kaanad haba ahaato muwaafiqatan mid cimiladeedu iskaba fiicantahay ahaan noqotee markaad adigu la qabsan weydid markaasaa sidaa la yidhahdaa wastawba'tahaa oo weliba xanuun aad ka qaadid in lam tuwaafiqka idaa lam tuwaafiqka markaysan ku waafaqin can cubaydillaahi waxaa laga wariyey ibni cabdillaahi in cabdilaahi ahaa ibni cutbata bni mascuudin alhudaliy can abi hurayrata abi hureyre wuxuu ka wariyay iyo wasayd ibni khaalidin aljuhaniyi radia allahu canhuma annahumaa labadoodu waa abuu hurayra iyo zayd ibnu khaalid qaalaa waxay yidhaahdeen inna rajulan nin oo min al acraabi reemiyiga ka tirsan ayaa ataa u yimid rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam rasuulku u yimid fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow anshuduka waxaan kugu dhaarinayaa billa anshuduka allaha alla ayaan kugu dhaarin ilaa qadayta ilaa waadna kala xukumaysaa baynanaa dhexdeenna bikitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa fa qaala wuxuu yidhi alkhasmu kii la doodaya al aakharu ee kale wa huwa asagaana afqahu ka fiqih badnaa minhu kaa reemiiga ah nacam haa na kala saaroo kitaabka alla nagu kala saar faqadi nebi maxamedowna kalo xukun baynanaa dhexdeenna bikitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa nagu kala saar wa-dan iina fasax lii aniga inaan anugu hadalka bilaabo ii ogolow fa qaala annabiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalama qul waa yahay hadal hadalka bilow fa qaala ninkii wuxuu yidhi inna bnii wiilkaygu kaana wuxuu ahaa casiifan qowsaar xoolo jir ah calaa haadaa ay li haadaa kan ninkan reemiyigaa wiil anugu aan dhalay ayaa xoolihiisa raaci jiray fa zanaa wiilkaygii wuxuu ka sinaystay bimra'atihi ninkan xaaskiisa ayuu ka zinaystay wa innii anigana ukhbirtu waxaa la ii sheegay anna calabnii wiilkayga dushii inay ahaatay alrajma dhagax in lagu dilo dadkii waddanka jooga haddaan weydiiyey waxaa lagu yidhi wiilkaagu maadaamu nin xaaskii ka zinaystay dhagax baa lagu dilaya faftadaytu waxaan ku furtay minhu rajmiga xaggiisa bimi'ati shaatin boqol neef oo ari ah iyo wawaliidatin addoon waxaan idhi wiilkayga dilka si looga badbaadiyo boqol neef oo ariyana iga qaada addoonna iga qaada fa sa'altu waxaan weydiiyey ahlalcilmi dadka aqoon-yahanka ah ayaan waraysto waxaan idhi hawshaasaa dhacday ma fa akhbaruunii aqoon-yahankii waxay ii sheegeen anna calabnii wiilkayga dushii inuu ahaaday jilda mi-atin boqol jeedal iyo wa taqriiba caamin sanad tarxiilkiis taqriibku waa qofka in la cayriyo oo la tarxiilo meel laga tuuro la dhoofiyo wa anna cala mra'ati haada ninkan asagaa xaaskiisa dusheedana inuu ahaaday arrajma dhagax kudilid sidaasay culimmadii ii sheegeen haddaan weydiiyey fa qaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama waladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantii ku jirtee la aqdiyanna waan kala xukumi waan kala saarayaa baynakumaa dhexdiinna bikitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisaan idinku kala saaraya alwaliidatu addoonta iyo walghanamu arigu raddun ay marduudun mid la celiyey weeye calayka dushaada waa lagu celinayaa wa calabnika wiilkaaga dushiisana waxaa ahaaday jaldu mi'atin boqol jeedal iyo wa taqriibu caamin sanad dhoofintii wa inna cala mra'ati haada ninkan xaaskiisa dusheedana waxaa ahaaday arrajma dhagax ku dilid waqdu kalah yaa unaysu unayso qudwatan waa kalahaada qofku markuu jarmaado subixi waqdu kalah yaa unaysu anasyarow lirajuli ninbuu nebigu sidaa ku yidhi oo min aslama ree aslam cala mra'ati haadaa ninkan asagaa reebaadiyaha ah xaaskiisa ordoo ku kalah waxaad weydiisaa inay wiilkaa geela xoolaha raacayay ka sinaysatay fa in ictarafat hadday qirato farjum dhagxi haa iyada faqadaa wuu ka lahay anas calayhaa dusheeda factarafat way qiratay oo waxay tiri hawshaasi waa iga dhacday fa amara wuu faray bihaa iyada rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama fa rujimat waa la dhagxiyey al casiifu waxaa weeye al ajiiru waa qofka ajiirka ah ee xoola raaca ah xadiidkani waa xadiid cadiim oo axkaam badan ayuu ka hadlayaa labadaa nin ee nebiga isula timid ninka hore hadalka bilaabee reemiyiga ah iyo ninka dambeoo la doodaya oo wiilka dhalay wuxuu tilmaamay xadiidku waxaa aqoon badnaa oo faqiihsanaa ninka dambe wiilka dhalay sababtu waxa weeye uu ku faqiihsanaa qisadu horta siday ahayd buu usoo guuriyayoo waxba kuma darin waa kow markuu hadlayeyna nebiga waa idan weydiiso nebi allow hadalka ii ogolow buu yidhi oo wuxuu ka baqayay hadduu hadalka iska bilaabo laa tuqadimu bayna yaday ilaahi inay ku dhacdo laakiin kana caraabigaha si u soo socday buu yidhi ilaahay baan kugu dhaarinayaa e waxweyna kala saar marka anshax iyo aadaab hadday noqoto ninkaa dambaa ka deganaa xadiidku wuxuuna tusinayaa ninka xaakimka ahee dadka kala saaraya iyo qaadiga dadka isula imaanayo o iscaayayo is aflagaadaynayo hadalka kakan oo qallafsan uu ka soo baxayo inuu u dulqaato sababtoo ah nebi maxamed waxaan dadka xaq ahayn kuma xukumo maca dalika wuxuu leeyaha uxkum baynanaa bilxaq eh, xaq nagu kala saar xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey markaad hadlaysid hadalka in la quruxsado hadal xumada la iska ilaasho ninka dambe wiilka dhalay markuu yidhi hadalka waxa weeyaan nagu kala saar waa siduu sheegay laakiin nabi maxamed maxamedow ii fasaxbi ii ogolow waa hadal wanaagsan waaye wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa culummada waaweyn iyagoo ay joogaan inay dhici karto culummada yaryarkaa in wax laga qaato bal nebigeennoo jooga sala allahu calayhi wasalama baa saxaabigaanu wuxuu leeyahaa ahlulcilmigii kalaan weydiiyey oo sidaasay ii sheegeen marka waqtigii nebiga ay dhici jirtay nebiga su aala aan la weydiin saxaabada kale in la weydiiyo waa meesha culimmadu yihahdaan qofka faadilka ahoo fiican oo jooga adoo heli kara baa mid mafduul oo laga fadli badan yahay ayaad su-aalaha cilmigaa weydiin kartaa xadiidku wuxuu inoo oon ka qaadanaynaa <coughs> xoolihii xaqdarro lagu qaatay waa xaaraam ninkan waxaa la yidhi wiilkaaga waxaa ku waajibay dhagax in lagu dilo markaasu walaalayaa wiilka ii daayay saalii boqol neef oo ari iyo addoonkee wuu bixiyey marka boqol neef oo ari ah xugumka wiilkiisa la saaro dhagax in lagu dilaan waa been waxba kama jiraan khalad bay ah sababtu waxa weeye qofku hadduu zinaysta labaa loo kala qaada inuu guur hore soo maray oo xalaal ah iyo inuusan soo marin hadduu guur hore soo maray xukumkiisu waa dhagax in lagu dilo mala fahma xorna uu yahay hadduusan guur hore soo marin dhagax lagu dili maayo maba la dilayaba waa la jeedlaya boqol ulood baa lagu dhufanaya inta tiir lagu xiro boqol ulood oo shaabuug baa lagu dhufanaya mala fahma qodobkaa wiilkaani marka guur ma soo marin marka xukunkiisu muxuu yahay boqol olood in lagu dhufto la tumo islaanta laakiin nin baaba qababa islaanta wiilkan la tumatay oo zinaysatay nin baaba qababa ayada xukunkeedu marka waa maxay maadaamay zinaysatay dhagax in lagu dilo ayagu marka hawshii bay isdaba mariyeen qolyihii xunaa qolyihii u fatwado wax khalday waxa li wiilkaaga boqol jeedala laga rabaa markaasuu xoolo bixiyey boqol neef wiilkaaga dhagax baa lagu dilay markaasuu boqol neef oo xoolaa nebigu wuxuu yidhi addoontii iyo arigu waa celis wixii xoolaha xaqdarra sidaa lagaaga qaato xukumka sharcigaah sidaa waxa weeye ugu xalaaloobimaayo qofkii waa xaaraan waa celis ayib xadiidku muusan sheegin gabadhaan markii la dilayay horta waa la dilay laakiin god in loo qoday lama sheegin fiisix muslim laakiin ku qorantaade ku qodantaho marka la dilayo god baa inta loo qodaa lagu dilahaya ayib xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid a qofku guur hadduu soo maray rag iyo dumarba xukunkiisu waa dil kala qaadan male rag iyo dumarba qofka anguurka soo marinee bikriga ahoon weli anguursana rag iyo dumarba ku doonay ha noqdee waxaa la isugu darayaa boqol jeedal kow iyo sanad in la tarxiilo maxaa loo tarxiilaya waxaa loo tarxiilayaa ciyaal suuqnimadan iyo saqajaanimadan meeshuu ku bartay iyo dhaqan xumadan in la dhaafiyo meeluusan cidna ka aqoon oo dadka ka garanayn oo ilmiriglaynayo miskiin yahay meeshaas la rabaa in la geeyo oo kusoo rafaado kuwaana qaato taana xadiidku waa waa waxyaalaha laga qaadanayo xadiidku wuxuu inaga inoo faa'iideynayaa oo ka qaadanaynaa imaamku xadka marka la fulinayo oo qofka xadka galay xadka laga fulinayo inuu meesha isagu joogo gacanta ula tagaa laazim ma aha unays buu wuxuu ku yidhi orodoo tag islaantaas weydii hadday qiratay inay zinaysatayna dhagax ku dir marka waa looga naa'ib noqday nebiga sal lla alay slam hawshaas waa waa loo qabtay qof waa usoo qabtay ayib haweenaydu hadday zinaysato ayadoo nin qabo ma furmayso waa dhaqan aada u xun horta waxaad ogaataan gabar la qabo oo marwaaho meel degan nin ajanabiya ah maanta dhan gurigeeda inuu la joogo oo ka warqabo oo la joogo foolxumo wey inta badanna waxaan lamahadin baa ka timaado ninkaana waa reebaadiye meel buu iska degan yahay xaaskiisii iyo ninkaana waxa weeyaan xoolaha la wada jooga marka xaaraan baa dhex martay mar haddaad adiga nin ajanabiyo meel ku wada cidlootaan xumaata ka imaanaysa sidaa awgeed iska ilaali weligaa iska jir nin ajanabiya ah meelhala joogi meelhala joogi ayib can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuudin waxaa laga wariyey can abi hurayrata abi hureyre wuxuu ka wariyey wasayd ibni khaalid aljuhaniyi radia allaahu canhu canhumaa qaala waxay yidhahdeen labadaa saxaabi waa abu hureyra iyo zayd ibnu khaalid su-ila waxaa la weydiiyey annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalama canil amati addoonta idaa goortii zanat ay sinaysato walxaal lam tuxsin guur horena aysa soo marin xukumkeedu muxuu noqonayaa waa addoon waa zinaysatay laakiin guur hore maysa soo marin see u gelaysaa yaa dhagax baa ku dilaysaa yaa boqol jeedal a boqol jeedal ma leh adoontu addoontu horta laba waxyaaloodba waa kaga duwan tahay xorta qofka addoonkaahi cuqubada noocaan oo zinada marka laga hadlayo xorta lamid ma ah qur-aanka wuxuu sheegay fa calayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab qofka xorka ah boqol jeedal markii lagu dhufanayo waxaa la yihi nisfo haaf ba haaf baa ayaga lagu leeyahy haafka muxuu noqonaa konton konton jeedal baa lagu dhufanaya waa kow konton ulood baa addoonka lagu dhufanaya haddii la yidhahda hala dila ka waran asagu dil maleh addoonku dil maleh sababtu waxa weeye addoonku hadduu zinaysto qur-aankiina uu sheegay qofka xorta ah xadkiisa haafkiisu leeyaha dee dilku haaf ma galo inaad tiraha qaar baan kaa goynaya oo xorta haaf baad u noqonaysaa waxaa sax ma ah marka addoon mar walba wuxuu leeyahay jeedal mana leh waxa la yidhaahdo waxa wey xad male asagu laga fuliyo oo ah dil jeedalkiisuna waa konton qaala nebigu wuxuu yidhi in zanat hadday zinaysato addoontaasi fajliduu jeedlahaa lahaa iyada shaabuugabu walaaya uma in zanat deedna hadday zinaysato fajliduu jeed lahaa iyada uma in zanat hadday zinaysato fajliduuhaa jeedla maqa jer waay uma biicuu iibiya haa iyada walow bidafiirin xarigba aad siisataan xarig ha xarig caadi caadiyaho meelahaas xargahan wax lagu xirxirta soo mid arag oo laga yaabo toban shilin iyo boqol shilin iyo inuu joogo xariggaasoo kaleba aada siisataan qaala bnu shihaab ibnu shihaab baa wuxuu yidhi walaa adrii garan maayo abacda haalihati markii saddexaad ka gadaal aw iraabicati markii afraad ka gadaal miyuu nebigu yidhi iibiya addoonta wadafiiruna alxablu waa xariga wey dafiirku waa xariga waxay culimmadu isweydiiyaan xikmadda ku jirta gabadhan in la iibiyo ee weliba lacagta aadka u liidata la siiyo addoontaa markaa isinaysatoo la iibinayo laleeyahy hal xarigna allaha ka dhigo toban shilina maxaa keenay waxaa keenaya falka ay samaysay ee guracan ee khaldan baa dadka looga digaya waxa le wuxuu wax dhimatay u ay soo ma ogidin maanta inta la iibiyo toban shilin iyo boqol shilin in laga bixiyey waa la qaymiridaya markao la bahdilaya dadkuna inay ka fogaadaan baa la rabaa faaxishada ayadaa ah su-aal baa meesha timid marka addoon adigu aada lahayd oo aada maaro u weyday oo saddex jeer iyo afar jeerba zinaysatay oo aan dhaqan iyo akhlaaq mid lan ahayn walaalkaa muslima see uga iibinaysaa laba tafsiirba labadaba waa sax kow horta qofkaad ka iibinaysa waad u sheegaysaa waxaad leedaha addoontani waa iga iib dhaqan xubaanaan u iibinaya addoon inkaaran oo aan gurigeeda joogaynin oo imaankii ka tegay oo zinaysanaysa weeyaan baad ku leeda waad u sheegin xumaheeda isagaas kaa gatay markuu kaa gato aqoonna uu ku gato waxaa laga yaabaa inuu xoreeyo waxaa laga yaabaa waxay ku kaaftoontoo zinadiiba kaga kaaftoonto inuu u sameeyo waxyaala badan baa imaan karta inuu guursado waxa weeyaan baahideeda inuu isagu waxa weeyaan daboolo waxyaala badan baa imaan karta marka adiga laakiin waxaa ku saaran inaad u sheegtid oo tiraahdid waa waa wa waa zaaniyad inaad tirahdid baa lagaa rabaa oad u sheegtid ayib taasina waa laga maarmaan halka waxaa dareemaysaa zinada waxa loo yaqaana waa ceeb qofka xorta ahoo zinaystana waa ku ceeb addoonka zinaystana waa ku ceeb addoonkii aad lahayd oo kuu shaqaynaya hadduu zinaystaa lagu leeyahay iibi inta jeedashid weliba iibi isdhaafi marka waa wax ceeb oo aada u liita oo xun oo fool xun qaymana male qofka sidaa samaynaya ayib qofka hadduu zinaysto oo xadka laga fuliyo oo haddana mar labaad ku noqdo ka waran marka labaadna waa laga fulinaya mar saddexaad buu ku noqday waa laga fulinaya ka warran asagoo toban jeer soo sinaystay oo aan xad laga fulin hadduu yimaado ma waxaan leenahaa <coughs> toban jeer baan kaa fulinaynaa xadka maya hadduu hal mara inoola yimid asagoo toban jeer hore soo sinaystay hal xabaa inoogu filan hal hal xabaa ku filan dadka faasiqiinta oo dadka xunxun oo dhaqanka xunxun in lala noolaado oo lala joogo oo lala darsa waa la iska ilaaliya addoontaani ninkan isagaa lahaa way sinaysatay maadaamay fisqi iyo dhaqan xun la timid isdhaafi baa la layidhi marka keligeed ma aha qof kastoo dhaqan xun oo aad is leedahay armuu ku saameeya tarbiyadaada akhlaaqdaada dhaqankaaga suuban cifadaada iyo dhowrsoonidaada sharaftaada armu meel kaga dhaca qof kastoo is leedahay waa laga cararaa looma dhawaado lalama derso ayib taasna xadiidku wuuna tusinayaa waa ka qaadanaynaa can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala anahu asagu qaala wuxuu yidhi utiya waxaa loo keenay ama ataa rajulu nin baa wuxuu u yimid ataa wuu u yimid rajulu nin oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah rasuulallaahi rasuulkii alluu u yimid sal alla alay waslam ninkan fiiri wa huwa asagoo rasuulku fil masjidi masaajka uu ku sugan yahay nebigoo masaajka ku sugan baa ninu u yimid muslima fanaadaa ninkii wuu u dhawaaqay hu rasuulka wuxuuna yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow innii anigu zanaytu waan zinaystay inii anugu sanaytu waan zinaystay ayuu yidhi faantan uu ku faantamaya ma ah waa murugo uu murugaysan yahayoo wuxuu leeyahay dembi weyn baa galay dembiga ha laga daahiriyo xadka ilaahi ha laga fuliyo fa acrada rasuulku waa ka jeensaday canhu xaggiisa nebigu wejiguu ka dadba ninkii waa kasii jeensada fa tanaxaa ninkii wuxuu kala soo wareegay tilqaa'a wejhi nebiga wejigiisa kasoo horjeedkiisa dhankii nebigu u jeensaday jeensadaybu haddana ka soo gala fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow inii anigu zanaytu waan zinaystay fa acrada nebigu waa ka jeensaday canhu xaggiisa xataa thannaa ilaa uu ku laabay daalika arrinkaas oo ku celceliyey calayhi nebiga dushiisa arbaca maraatin afar jeer xaggaa nebiga usii jeensaa uu ka soo galaa nebi allo waan zinaysta xagg uga sii jeensaa haddana waa ka yimaada nebi allo waan zinaysta xagg habda afar jeer buu sidaa leeyahy falamaa goortii shahida uu ku marag furay calaa nafsihi naftiisa arbaca shahaadaatin afar markhaati afarta jeeroo laga sii jeenjeensanahayo waa markhaati mar walba uu yidhahdo waa zinaystay isagaa isku markhaati furay mar labaad haddana waa zinaystay buu yidhi waa isku markhaati furay mar saddexa afartii markay dhammaystirantay dacaa waxaa u yeeray hu asaga rasuulullahi rasuulkii allah u yeeray sal alla alay slam fa qaala rasuulku wuxuu yidhi abika adiga ma waxaa kugu sugan junuunun waalle miyaad waalan tahay maskaxda maa lagaaga jiraa qaala wuxuu yidhi laa maya xidid xanuun ma qabo waa caafimaad qabaab waa caafimaad qaba qaala nebigu wuxuu yidhi fa hal axsanta guur hore ma soo martay axsanta wanaag baa samaysadi maha sawaaxiliga ah, axsanta saana ma ah axsantii caadiga ahayd carabiga ahaydna ma waa siinka ahayd tan waa saad axsanta guur hore ma soo martay qaala wuxuu yidhi nacam haa xukunkiisu waa maxay marka dil noocee ah dhagax soo maa faqaala nebigu faqaala wuxuu yihi rasuulullahi rasuulkii alla sala allahu aleyh wasalama idhabuu la taga bihi asaga farjumuuhu dhagxiy dhagxiya qaala bnu shihaab wuxuu yidhi ibnu shihaab fa akhbaranii wuxuu ii sheegay abuu salamata bni cabdiraxmaan abuu salamahii ina cabdiraxmaan ahaa annahu asagu samica inuu maqlay jaabira bna cabdilaahi jaabirkii ina cabdilaahi ahaa yaquulu leh kuntu waxaan ahaa fii man dad dhexdooda mid ku sugan rajama hu rajmiyey dadkii ninkaa dhagaxa ku dilay baan ka mid ahaa fa rajamnaa waanu dhagxinay hu asaga bil musallaa meesha musallaha ee baqiic oo waxa weeyaan lagu tukaday ciidda baqiiculqarqad meeshaas ayada ahaan ku rajminay bi falamaa goortii adlaqat ay ku hoobatay alxijaaratu dhagaxaanti asagaa dilka codtay soo maaha dhagaxii markuu kululeeyey oo dhagaxa lala dhacayo xagga dhag dhag dhag lagu siiyey haraba wuu carara caguhu wax ka dayay ninkii ninkii hadeer ku haya hala idilo adig haddaad tiraada ulee ka warrantaa gacanta soo taagto laba lagugu dhufto ma fadhinayso waa bani aadan baa tabadanqanaysaa wuu carara marka fa waan ka daba tagnay hu asaga bilxarati meesha xarra la yirahaan uga daba tagno dhagax shiilaha ah farajabnaahu rajamnaahu waan dilaybi meeshan dhagax ku dilaybi alrajulu ninku huwa asagu waa ninka zinaystay maaciz ibnu maalik weeyaan wa rawaa qisatahu qisadiisa waxaa wariyey jaabir ibnu cabdila jaabir ibni cabdilaahi wa rawaa qisatahu qisadiisa waxaa wariyey jaabir ibnu samurata imaam muslim baa wariyey iyo wa cabdulaahi ibnu cabaasin saxiixaynkii ku taalla ah iyo wa abuu saciidin alkhudriy abuu saciid alkhudri oo muslim asna ah iyo wa buraydat ibnu xusayb alaslami oo muslim asna ah. <coughs> wuxuu ina tusinayaa masaa'il dhowra waa xadiis laftirkiisu cadiim oo weyn koow wuxuu inaga qaadanayaa oo aan ka faa'iidaysanaynaa xadka zinada qofka marka laga oogayo laba mid unbay ku ku caddaataa ama saddex kow in qiraal la helo qofka uu qirto inuu asagu hawshaa sameeyey gabadhii horeeto soo garan maysaanoo lasoo dhagax lagu dilayay factarafat ayadaa qiratay ninkaana asagaa qirtay afar jeer buu weliba qirtay inuu zinaystay nebigu wuxu ma waalan tahay maya waa maskaxdayda waa caadi taan baan ahay waa waa fiyoobaha soo qiraal maaha qiraalkaa marka zinadu way ku sugnaataa qiraal khasaba maaha qor inta lagu qabtila haya qiro maaha taa qiraal adiga khiyaarkaaga laba zinadu waxay ku sugnaataa markhaati in la helaa afar nin oo markhaatiya oo odhanaysa ninkan iyo qoftan dumarka markay kala zinaysanayeen oo labadooda xubnooda toranka isku jira annaga aragnay waa isla taagnaayeen iyo waa isla qoslayeen iyo meel bay marmareen iyo midna maa waxaas waa inay toos hawsha ugu jireen oo ay arkeen qodob saddexaadoo waxaa jira culammadu ay ka hadlaanoo gabadhiioo aan nin lagu ogeyn haddii uur lagu arko a uur baa lagu arka hadda uurkana muxuu yahay hadda waa zino sababto ah nin laguma oga uurna waa lagu arka muxuu noqon karaa waa zino culamada qaar baa waxay yidhahdeen sooma dhici karta in la kufsaday sooma dhici karta inay tahay midna casoo iska hordaweyno hadday seexataba aan toosi karin oo intuu balaaya dabagurtay wax ku samaysay soo ma dhici karta wadaad jinuhu inuu qabo wadaad jin ah inuu qabo wadaad jinuhu jin jin iyo isma guursadaan laakiin intaan kaleeto waa muxtamil suurtagal ah laakiin waxa qarsoomi karaa inta badan oo qaalibka ma ah ayib xadiidku wuxuu inoo faa-iideynayaa xuduudda shareecadu mar hadday imaamka iyo madaxweynaha soo gaarto waa inuu fuliyo nebiga markay soo gaartay u ogaaday ninkan sidaa inuu sameeyo waa fuliyay sal alla aleyh wasalam xadiidku wuxuu inoo faa-iideeyoon ka qaadanaynaa xuquuqda noocaasa masaajida dhexdeeda in lagu lagu sameeyo qiraalkeeda iyo qirashadeeda iyo inaysan dhib lahayn ninkaan masaajidka dhexdiisa wuxuu leeyay waan zinayste waa zinayste waa afar jeer buu ku hayaa laakiin nin ku faantamaya maahane waa nin ka murugoonaya ayib xadiidku waxyaaluhu inoo faa'ideynaya waxaa ka mid ah <clears throat> qofka dhagaxa lagu dilaya waxaa shardi ah inuu guur soo maray ayaa shardi ah waa laga maarmaan sababtaa ah nabigaa weydiiyey sala allahu aleyh wasalam guur ma soo martay buu xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofka waalan hadduu wax qirto oo uu yidhaahdo guur baan soo maray haddana waa zinayste uu yidhaahdo shan nin baan soo dilay hadduu yidhahdo warkiis waxba laga soo qaadi maayo waa waalan yahay hatee waa qof waalan sababtaa ah nabigu wuxuu yidhi abika junuun ma waalan tahay buu hadduu odhan lahaa waa waalan maxaa la samayn lahaa dee qof waalan waxba waxba cidna ma ku samaynaysa faraha laga qaadi faraha ayaa laga qaadi laha wuxuu inoo faa'iideynaya ka qaadanaynaa qofka marka la jeedlaya madaxweynuhu ama dhagax lagu dilayo inuu ka qayb galaa laazim ma ah asagana nebigu sal alay wasalama orda waxa weyaan rajmiyabiyuu dile xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofka guurka soo maray marka dhagaxa lagu dilayo hog in loo qadaa laazim ma aha ninkan god looma qolin si saad ujeedaan ayib xadiidkan riwaayaadka qaar baa waxay tilmaamayaan markuu ninkaanu zinaystay reetolkiina oo xoogaa uu sheegay ayay waxay ku yidhahdeen orod nabiga u tahay marka wuxuu islahaa bay yidhahdeen nebigu waa ku cafinahaya markuu yidhi waan zinaystay oo la yidhi dhagaxa lagugu dilo oo uu hullaaday buu carara markaasu war nabiga ii geeyooy war nabiga ii geeyoy war i celiyooy war i celiyooy war i celiyo markaasaa nebigu yidhi maxaad usoo celin weydeen haduu yidhi nabiga ii celiya sal alla aleyhi wasalam marka zinadu dhibka ay leedahay iyo cuqubada culimmadu waxay yidhaahdaan qofkaan zinaystay <clears throat> waa cajiib ah marka uu zinaysanayo qofku hadduu waxado xagee xaggee laga gooyaa gacmaha soo maa haddaad qof ilig ka rididna iliggaa lagaa ridaya haddaad qof il ka rididna ishaa lagaa ridaya haddaad madaxa ka goysidna madaxa meeshii aad dhibka ku samaysaa lagaa goynaya soo maa qofkan zinaystay haddii dhib loo geysanayo xubintuu ku zinaystay maa laga gooyo kow laga siiyo maxaa ama loo jeedlayaa oo usha loogu dhufan ama dhagaxa loogu dilaya waxay culimmadu leeyihiin dhowr faa'iidaa ku jirta inaan saa loo gelin kow haddii la yidhaahdo xubintan ha laga gooyo dee qofkana waa qof bani aadama bani aadamka kii wax ka dhacanba hadii la xubinta taranka ha laga gooyo dadku waa baaba waa cirib tirmayaan dadku marka tarankii aadamaha meesha ka baxay waa kow waa midda labaade xubintan taranku waa xubin qarsoon haddii lagaa gooyey iyo inay kugu taalla cid kaa warqabta ma leh cid kaa warqabta wax kugu yaallay in lagaa gooyo midna ma jirto maadaamaysan jirin waxaa loogu talagalay axkaamta la fulinayo xuduudda ah inay dadku inta arkaan wax ku qaataan kii gacanta laga gooyey wallahi anugu xadi maayo kii maalinka dhowta la jeedlay oo iluhu ku yaalaan maxaa loo jeedlay waxa wuu zinaystay kii dhagax lagu dilay waxaa la rabaa wax daahiroo dadku ay arkayaan wax ku qaadanayaan laakiin haddii inta meel lala galo xubintii kow laga siiyo isagoo macuus iyo khamiis iska qaba yaa ka warqabiyo xijaab wax ka warqaba ma leh waa midda kaleetee dhibka uu geystay iyo waxa haddii la yidhaha xubinta halaga geeyana halaga gooyana isuma dhigmaan isuma dhigmaan taasina waa meel marka ayib qofka zinaystay markuu zinaysanayay jirkiisu wuxuu ku raaxaystay wax xaaraam ah jirkiisu maadaamuu ku raaxaystay wax xaaraam ah baa waxaa loogu talagalay cuqba in la mariyo oo waa maxay kii aan guur soo marin hore boqol jeedal baa lagu dhufanaya waxaa lagu leeyahay jirkaagu soo xaaraan kuma raaxaysan cuqubada ilahina waa inuu dhadhamiyo walidaalika qur-aanka waxaad arkaysaa zinada marka laga hadlayo qofka zaaniga ah cuquubad dad la mariya tii ugu adkayd baa la mariya xataa yaa la mariyay kii xataa waxa weya guurka soo marin kow mi-ata jalda ku dhuftaale boqol jeedal boqol ulood jirkiiso dhan baa la olaynaya labo walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun ha u naxariisanina ninkaa ilmo adeer baa nahay iyo qoys laandheeraha ka dhashay iyo abihiis baa lacagle iyo midna si fiican uu leh saddex walyashhad cadaabahumaa daa'ifatu min almu'miniina waxaa laga wadaa meesha lagu jeedlaya meel luqluuqayaysa noqona fagaaro dadku ay u wada jeedaan hebeloo la uleeyey iyo hebeloo la uleeyey maxaa loo uleeyey wuu zinaystay way zinaysatay oo la tumahayo intaasaaba ceeb ugu filanba soo ceeb maaha dhaqanximada noocaasa marka intay kugu imaan lahayd maxaaba ku geyibi haddaad guur u baahantaho shahwa ku dhibayso guurso ha gabar haddaad tahayna nin caadiyaad helino aad la noolaatid nin haddaad tahay gabar baad helin laakiin qashinkan iyo maalaa iyo waxba ha ku falin ama soon haddii kaleeto aadan dhaqaalo haysan ayib kii inta guur xalaala soo maray xalaashu macaanka iyo raaxada ay leedahay arkay kabacdina zine aadayna isaga waxaaba weeye dhagax baa lagu dilayaabal dhagax baa lagu dilaya ayib can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariya radia allahu tacaala canhuma annahu cabdullaahi bni cumar qaala wuxuu yidhi ina alyahuuda yahuud jaa-uu way u yimaadeen ilaa rasuulilaahi rasuulkii allay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam fadakaruu waxay u sheegeen lahu nebiga anna mra'atan haweenay oo minhum ayaga ka mida iyo wa rajulanin zanayaa inay zinaysteen waa laba gaal oo yuhuud ah laakiin waxay ku hoos nool yihiin dowladdaa nebigu uu u taliyay madiino marka waxay yidhaha nebi allow isku diin ma nihin laakiin islaan iyo nin aan anaga naga tirsanoo gaalo ah baa kala zinaystay fa qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga rasuulullaahi rasuulka ale maa maxay baa tajiduuna helaysaan fi tawraati tawraad fii shani rajmi rajmiga arrinkiisa rajmiga waa maxay dhagax kudilidda kitaabkiinii aad haysateena oo nebi muuse lagu soo dejiyey maxaa ku qornaa dadka guurka soo maray oo kala zinaystay iyo dhagax kudilidooda iyo fa qaaluu yuhuuddii waxay yidhaahdeen nufdixuhum miyuud in qorya mise nafdaxuhum nafdaxu waanu ceebaynaa hum ayaga waa kuwa zinaystay wayujladuuna waana la uleeyaa bas maxay ka tageen dilidii dadka guurka soo maray la dili jiray kitaabkaaga towrada kuma qorre yidhahdeen qaala wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu salaam cabdullaahi ibnu salaam yuhuud buu ahaa waa saxaabi kitaabkii ahlu kitaabku haysto nin yuhuudu ah waagi dambana wuu islaama kitaabkooda ahlu kitaabkana wuu yaqaanaa wuxuuna og yahay kitaabka ahlu kitaabka waxaa ku qoran in qofka zina soo zinaystay guurka soo maray dhagax lagu dilayo wuxuu yidhi kadabtum been baad sheegteen buu fiihaa towraad waxaa ku dhex qoran aayat rajmi dhagaxa aayaddiisii faatuu keena bitawraati towraad way keeneen fa nasharuuha way kala bixiyeen nasharuuha waxa way kitaabkiio isku laabnaa ayay kitaabkii kala bixiyeen waa hagaag fa wadaca wuxuu dhigay axaduhum yuhuuddii mid ka mid ah yaddahu gacantiisu calaa aayati rajmi aayaddii dhagaxa ka hadlaysa ayuu saara walweligaa khiyaano ka badan waa meel maxfaloo dadkii wada joogaan oo nebigaa jooga meeshaanu gacantiisaa u saaray aayadda marka meeshuu gacanta saaray ku qoran waa aayaddii ka hadlaysay qofka guur soo maray oo zinaysto yuhuuda in dhagax lagu dilo aayaddii intii xagga ka xigtana wuu akhriyey intii xagga ka xigtana wuu akhriyey wuxuuna yidhi kitaabkayga saasaa ku qoran aayad rajmina kuma jirto fa qara'a wuu akhriyay maa wixii qablahaa aayadda ka horreeyey iyo wamaa wixii bacdahaa ka dambeeyey fa qaala wuxuu ku yidhi lahu ninkaa sidaa samaynaya cabdullaahi ibnu salaam baa wuxuu ku yidhi irfac karu qadyadaka gacantaada waa lays garanayaa ilmo adeer ayagaa is yaqaan meesha aad gacanta dhigtay aayaddu ku qorantay ka qabi gacanta fa rafaca kor buu qaaday gaalkii yadahu gacantiisa fa idaa waaba iyadoo fiihaa meesha ay ku sugan tahay aayatu rajm aayaddii ka hadlaysay dhagaxa in lagu dilo qofkii sinaysta fa qaala wuxuu yidhi ninkii yuhuudiga ahaa ee gacanta saaraya aayadda sadaqa run buu sheegay yaa muxamedu muxamedow sidaa cabdullaahi ibnu salaam uu sheegay weeyaano annagaa been kuu sheegnay laakiin hadda waa run fa amara wuu faray bihimaa labadooda annabiyu nebigu sala allahu caleyhi wasalama fa rujimaa waa la dhagxiyey waayo wax la dhagxinayo yaa waa ninkii iyo islaantii zinaystay soomahu yuhuudda ahayd labadiiba dhagax baa lagu dila waxaa cajiib noqotay qaala cabdullaahi wuxuu yidhi cabdullahi ibni cumar baa xadiiska warinaya sooma ahayn fa ra'aytu waxaan arkay arrajula ninkii oo yaxna-u isku foorarinayo o isku dhajinaya calaal mar'ati haweenayda yaqiya xaaluu ka ilaalinaya ha ayada alxijaarata dhagax labadii markii la yidhi halkaana istaagaysaan oo dhagax baa laydinku dilahyaa dhagaxii lagu bilaabay oo ay jirkooday xanuunsadeen ninku islaanta aad buu u jeclaa buu ayadii inta isku duubay dhagaxa ayada lagu dhufan lahabu asagu isu dhigayaa marka xaaskiisi maaha galo waa saaxiibti wax daran alla kugu jira nin dhan oo isdhintay isdiraystay haddana tuu ku zinaysay xad laga fulinahayo isku dhejinahaya ka warran oo la dhagax sida uga dhaama isaga la dilahaya maxaa iyada ah anaa arkayo indhaha saaraybi asagoo dhagaxaanta isaga dhigahaya ayib xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideynaya waxaa ka mid ah qolyaha gaalada ah oo inugu dhex nool hadday zinaystaan iyo axkaamta hadday waxadaan iyo axkaamta shareecada islaamka la marinaya xuduudda sidaasaa looga fulinaya waa hagaag guurka gaaladu ay isguursadaanna wuu ansixi markay isoo islaamaan reer gaalaho isqaba meher baan idinku celinna odhan mayno guurkii waxay isku qabeen baa loo daynaya ninkan iyo islaantan wax godoo loo qoday meesha uma jeedna saad u jeedaan marka waa la dilo sidoodaa lagu dilay dhagarta yuhuudeedna waa dareemaysaa fadliga cabdullahi ibnu salaamna waa dareemi nabigeena sala allahu calayhi wasalama markuu leeyahay kitaabkiina towraad ma waxaa ku qornay aayatu rajmi maaha inuu towraad kaliya daliil ka raadsanaya nebigu daliilkiisa waa haystay ilahi baan u waxyooday ayagu rabay inuu xujada ku ogo qaala wuxuu yihi radia allahu canhu saam idiin qoraya qaala radia allahu canhu waa mualifa kitaabka iskale alladii kan wadaca dhigay yadahu gacantiisa yaddahu gacantiisa fii aayati rajmi aayaddii dhagaxa huwa isagu cabdullaahi ibnu suuriya nin cabdullahi ibnu suuriya la odhan jiray ninkaasuu ahaa ninka aayaddii gacanta saaree qariyey can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia canhu anna rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi low anna mra'an qof idalaca hadduu soo fiirin lahaa calayka dushaada biqayri idnin ifasax la'aan oo fa khadafta aad ku tuuri lahayd hu asaga bixasaatin dhagax qururuxa oo fa faqa'ta aad soo ridi lahayd caynahu ishiisa maa kaana ma ahaadeen calayka dushaada junaaxu wax dembi ah cajiib way xadiidkan wuxuu ka hadlayaa qofkii meelaan loo dirsan iyo afaara uusan shuqul ku lahayn faraha la gala dhibka ka soo raacay reer islaama daaqadiisa inta timid ayaad inta ballaqday baad saas u fiirinaysa intay ku arkeen adoo daaqadda ka fiirinaya hadday mudac qaataan iyo irbad oo isha kaasoo tuuraan qaf kaasoo siiyaan wax laga raba male sababtu waa maxay adaa khaladka sameeyay oo dadka daaqadahooda iyo baqbaqooda iyo albaabadooda fiirsanayay sidaa awgeed guriga markaad timaadday reerkaad rabtay inaad gurigan soo geshid albaab soo geshid waad gargaraacin weliba markaad gargaraacday dhinac baad uga istaagaysaa albaabka haddaad saas tirada ka war iga fura ayagood fiirinaysaa dadki maxaa lagaa furaa waa nin guriga ku dhexta waryaa joogu leeyaha daaqadu taagan yaha meelaha daldalooluu ka fiirinaya anshaxuma way waxaasoo dhan albaabka waad gargaraacin dhinac baad uga istaagin laakiin dad gurigood ku jira inaad daaqadaha iyo meelaha daldaloolaya ka fiirisid oo xantooda dhegaysatido arrinkaasu sax ma ah marka arrinka waa inaad iska ilaalisid iska ilaa dhaqan fiican ma ah waxaa kasii daran bay culimmadu yidhaahdeen reer gurigiis daaqadii la fiiriya hadduu nebigu yidhi qofkii inta fiiriya idan la-aanna ku fiiriya isha laga soo tuuray ishiisaas wax kasoo qaad ma leh qof muslimoo la dilayo haddaad u timaadid oo aad awood u leedahay qofkaan dilaya qofka inaad ka qabatay xaqdarada ku dilay oo aadan ka qaban ka war shib baad u tiri waad ufiirsatay waad ufiirsatay wallahi suxun buu dil iska haysaa waa u fiirsata farahaad ka qaada <coughs> culamada qaar ba waxay qaan indhaha lagaa tuurahay baabu xaddi sariqati tuugnimada xadkeeda ayuu u baab yahay baan ku dhex jiray soo maa xaddu sariqati tuugnimada xadkeeda qof baa waxaday marka maxaa u xad ah sariqa waxaa loo yaqaanaa xoolo meel ku jiroo ku ilaashan meesha ay ku jiraana meelaha xoolahaas xoolaha la midkaa lagu ilaaliyay ay yihiin in la xado sariqnimo maaha adoo magaalada maraya oo telefoon ku hadlaya telefoonku hadduu kaa dhibsado taas tuugnimo looma yaqaano waa boob laakiin tuugnimadu waxa weye maalan meeshaan oo kale maalan waxay noqonaysaa masaajkan oo kale waxaa laga dhigahayaa maalan waxay tahay meeshaanoo bangi waardiyay leedahay lacagaha la dhigtaa waa la hagaajiyaa meeshaasaa lagu aaminay tuug baa inta soo dhacay si qarsoodi a lacagtii ku xaday tuug waa kaasoo kaleeto gurigaagu usoo dhacay khasnaji meel kugu jirtay buu alaabtii kala baxa qamiiskii oo meel kuu surnaay wax kugu jiray buu kaa xaday tuuggu waa kaasoo kaleeto laakiin qofku xoogay iyo qof qori kugu qabtay iyo kaasoo kaleeto tuug lama yidhahdo axkaam kale qaataa saddex xadiiduu musanifku baabka ku sheegi doonaa can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyay radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qataca wuxuu gooyey fii mixjina fii mixjanin ulma tooba ah kaasoo qiimatuhu qiimihiisu halaathatu daraahima saddex dirham ay tahay wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa humunuhu lacagtiisu qiimatuhu meesha aduu thumunuhu yidhi ayuu gacanta u jaray ushaan matoobadaho ganta gudan oo odayaashu qaataan soo mid arag ushaas oo haddii la qaymeeyo saddex diinaar ah saddex dirham baan ka wada lacagtiisu ay tahay nin xaday ayuu gacanta ka jara nabigu sal alla wasalam kow aa laga siiy can caaishata radia allaahu canha annahaa iyadu samicat waxay maqashay rasuulallahi rasuulka ala sala allahu aleyh wasalam yaquulu isagoo leh tuqtacu waa la jaraya alyadu gacanta fii rubuci diinaarin diinaar afar meelood loo dhigay meel ka mid a qofkii xada iyo fasaaciddan wixii ka sii badan gacantaa loo jaraya nebigu sal lla aley wasalam gacanta ayaa loo jaraya marka waa xoolo yar xoolaha boqol doolar iyo boqol iyo konton doolar iyo qofkii xada oo xaqdarra ku xada uusan shubaha iyo waxba ku lahayn oon cidi khasbin gacantaa laga goynaya qof dhan oo bani aadama gacantiisa maxaa loo goynaya gacantiisu awal karaamay lahayd in la taabto xaaraan bay lakiin asaga ku ciyaaro meel xun la galay marka waa lagaa jaraya can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha ana qurashiyan ana qurayshan dhe quraysh ana qurayshan quraysh ahama waxaa murugeliyey hum ayaga sha'nu lmakhsuumiyati gabadhii ree bani makhsuum arrinkeedii allatii gabadhaasoo saraqad xaday maxaa laga wadaa gabadhan waa gabar qureysheed quraysh waa qoyska nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali ay ka dhasheen ma ogtihiin <coughs> gabar marka fiican bay ahayd saxaabiyad bay ahayd laakiin khalad baa ka dhaco waxbay xadda mar waa saxaabiyad marra waa quraysh nebiga qaraabadiisii weeye xatooyaa ka dhacday qoyska qorayshneed ee qoys laandheer oo carab ugu laandheeraysan bay ahayn marka waxaa ceeb la noqotay gabadhii gacanha laga gooyo aad bay hawshii uga murugooday oo maalin walba layiraha gabadhii gacanta goon iyadoo reer hebel intaasaa waxay ku noqota dhib fa qaaluu waxay yidhaahdeen man axadkee baa yukallimu la hadlaya fiihaa gabadhaa dhexdeeda arrinkeeda rasuulallahi rasuulka alleh yaa inta rasuulka u taga ku yidhaahda rasuul allow gabadhan ka daa dilka gacanta laga goynayo faqaaluu waxay yidhahdeen wamad axadkeebaa yajtari'u ku dhiiran kara calayhi rasuulka dushiisa ilaa usaamatu bnu zaydin ilaa usaamihi ina zaydha maahane usaamo bnu zayd unbaa hawshaa ku dhiiran kara xibu rasuulilaahi rasuulka alla kuu jeclaa ahaa fa kallama wuu la hadlay hu rasuulka waxaa la hadlay fa kallama waxaa la hadlay hu rasuulka usaamatu usaama ayaa la hadlay muxuu ku leeyahy gabadhaan iska dhaaf waxba gacantaa ka jarin gabar qureysheed weeye nebi allow faqaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam atashfacu ma waxaad ka ergeynaysaa ee ka odayeynaysaa fii xaddin xad dhexdii oo min xuduudillahi ilahay xuduuddiisa ka mid ah uma qaama nebigu waa istaagay oo fakhtadaba wuu khudbeeyey hadal buu soo jeediyey faqaala wuxuu yidhi innamaa ahlaka waxaa halaagay oo baabi'iyey alladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen idaa goortii saraqa uu xada fiihim dhexdooda ashariifu qofka sharafta leh tarakuuhu way isaga tegi jireen naga dhaaf sheekh hebel baa waxaan xaday ha nagu taabanine madaxweynaha xaday naga dhaaf ra-iisul wasaaraha waxaan sameeyey nabadoon hebel baa waxaa xoolaha dhunsaday baad maqlaysaa naga dhaaf ha nagu taabanine qof bulshada dhexdeeda magac kale hadduu waxdo waa iska dayn jireen o wa idaa goortii saraqa uu xada fiihim dhexdooda mid addaciifu mid taag daran oo looma ooyaan oo langaab iska maskiin aho aan waxba ka warqabin oo iska reerahoodu aysan meesha ku badnay hadduu waxdana aqaamuu way ka oogi jireen caleyhi dushiisa alxadda shareecada islaamka lagu fulinaya tiirka ha la keeno qisaasta ha laga fuliyo sidaasay odhan jireen wa aymullaahi ilaahay baan ku dhaartee nabi maxamed baa hadlaya low anna faadimata faadimo faadimadii binta muxamadin ina muxamed ahayd saraqad hadday xadi lahayd waa faadimo nebigaana dhalay hadday ayadu waxadi lahayd laqatactu waan jari lahaa biyadaha gacanteeda idinku quraysh kalaabaad ka hadlaysaan bi tan anigu aan dhalay oo aniga laga soo gooyo jirkayga hadday xadi lahayd wallahi gacantaan ka jari lahaa bi wa fii lafdin lafdi kala waxay ahayd kaanat waxay ahayd imra'atun haweeney tastaciiru mid soo caariya qaadata almataaca alaabta watajxaduhu haddana way diidi jirta waxay odhanaysaa walaalay waxaad isiisaa alaab aan ayaan soo haysto dahabkaaga iyo xoogaa maalmaan isku soo qurqurxinayaa isii markii dahabkii wixii la siiya hadh abbaaya dahabkayga isiiya kormaa dahaba idiibata aniga maba ku aragba alaabtii ay reerka ka soo caariya qaatay diidi jirtay watajcaduhu fa amara nabiyu nabigaa faray sala allahu caleyhi wasalama biqaطci yadihaa gaante gacanteeda jarideeda xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofka tuuggaa hee waxaday xatooyadiisuna ay wixii e, nisaabkiina gaartay sugnaatayna gacantaa laga jarayaa rag iyo dumar kuu dooniba ha noqde kala qaad ma leh wax kala qaada male hawshaas ayada rag iyo dumar midna la kala qaadi maayo xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey adoon lagu dhaarsan inaad dhaaran kartid waa midda nebigu uu leeyahay waa aymullaahi ilaahay baan ku dhaartay tayib culimmada <coughs> qaar baa waxay ku sheegeen gabadhan magaceeda inay tahay faatima bintil aswad ay la ohan jiray xadiidku waxyaaluhu inoo faa'ideynaya waxaa ka mid ah oo aan ka qaadanayno shareecada nebi maxamed xuduuddeeda marka laga hadlayo qofka sharafta leh ee asagu isu haystay inuu magac iyo maamuus leeyahay iyo midka iska caadiga ah waa isku mid isku mid weeyaan maxaarimta ilahay marka laga hadlayo sheekh hebel baa sameeyey iyo waxaan hebel baa sameeyey iyo la kala qaadi maayo maxaabaad wax la yidhaahdo iyo nin jeclaysi iyo kanaan isku reernahayo midna lama rabo usaamatu ibnu zayd fadliga uu leeyahay maadaama carabi waxay ka xishootay iyo qurayshba asaga la yidhi nebiga asagaa u tagahayo rasuulka ay isjecel yihiin hayana xadiidku waa ina tusinaya baabu xaddi alkhamri baabkaana u dambeeya xuduudiyo laba xadiid buu kaga hadlaya khamrada xadkeeda qofkii khamriya cabka ahay khamrada cabe maxaa u xad ah can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radi allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam utiya waxaa loo keenay birajulinin ninkaasoo qad shariba cabay alkhamra khamro fajaladahu jaladahu nebigu wuxuu ku dhuftay bi bijariidatin laantimireed naxwa arbaciina afartan wax la mid ah afartan ulood oo timireed ah baa lagu dhufta ama waa hal ul oo weyn oo laamo badan oo afartan ay leedaho hal maraa lagu wada dhuftay ama waa inta timir loo tegaa laama laga soo jarto waxaa lagu dhuftay afartan ulood qaala wuxuu yidhi anas wa facalahu waxaa sidaas sameeyey hu arrinkaas oo siddeetan jeedal in lagu dhufto qofka khamrada caba abubakrin abubakrin abubakar baa sameeyey waqtigiisi falamaa kaana cumaru cumar markuu ahaaday waqtigiisi istashaara wuu kala tashaday annaasa dadka falamaa koortii kaana uu ahaaday cumaru cumar ay amiiran istashaara wuu la tashaday annaasa dadka wuxuu yidhi maxaynu samaynaa khamrada fa qaala wuxuu yidhi cabduraxmaan ibnu cawfin akhafu lxuduudi xuduudtan ugu fudud thamaanuuna siddeetan weeyaan fa amara cumaru cumarna wuu faray oo wuxuu yidhi siddeetankaa jeedal ha lagu dhufto waagii horeeto ee nebiga iyo abubakar wakhtigiisa afartan bay ahayd laakiin cabdiraxmaan ibnu coof wuxuu leeyahay waxaa ugu yaar xuduudda <coughs> wuxuu leeyahay waa siddeetan waa inta qur-aanku sheegayo hadda qaabkaasuu ka waray xadulqadafka iyo waxyaalahaas weeyaan marka sidii oo kale ka dhig ayuu ka wadaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey khamrada in la cabaa inay xaaraam tahay kow qofkii khamrada cabayna xadka laga fulinaya labo taana waa laga qaadanaya xadiidkuu inoo faa'iideynaya can abi burdata burda abihi waxaa laga wariyay haani bni nayaar albalwi ahaa radia allaahu canhu annahu asagu samica wuxuu maqlay rasuulallaahi rasuulkii ale sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laa yujladu lama garaaco fowqa casharati aswaadin toban shaabug wax ka badan ilaa fii xaddin xad maahanoo min xuduudillahi ilahay xuduuddiisa ka mid qofka markii la yidhahdo ha la uleeyo usha lagu dhufanayaa toban lama gaarsiin karo ilaa wixii xadoo sharcigu u magacaabay khamrada afartan qadafka siddeetan jeedalka waxa weeya qofkii zinaystay oo aan guur hore soo marin boqol soo qur-aan kuma magacaabniyo sunnadu inta ah wixii ilmo la tumahaya iyo nin xaaskiiso waxa weyaan isku soo taagtay oo xoogaa yar waan edbinahayaa iyo wax la mid oo tacsiir ama madaxweynea iyo ayaga lama gaarsiin karo toban ulood lagama badin karo toban ulood oo weliba aan loogu darnaanaynin taas weeyaan wallahu aclam wsala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin